alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih wsaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wزidna cilma qala اlimaamu abulxusein muslim bn xajaaj bn muslim اlqushayriy naysaburi raximah اllahu taعalى xadaثna abu bakr bn abi shayba wuxuu ku saabsan yahay cinwaankuna bayaan hila litaxriimi qatli اlinsaani nafsah bayaan caddayn la caddaynayo hila litaxriimi qatlilinsaan insaanka inuu dilo nafsahu naftiisa xaaraannimadeeda inay weliba adag tahay oo dembi weyn oo kabiira u yahay waxaan xalay soo maray qof laa ilaaha illa allahu le inaan la dilin ilaa intii la ogolaaday ee shareecadu ay soo reebtay mooyeen asaga naftiisuna ma dili karo oo naftaa anigaa iska laho waan dili oo waan isdili ma dhihi kartid ilahi wuxuu leeyahy walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima naftiina ha dilina buu ilahay leeyahy axaadiistana waxaa ku imaan doonaa waciid daran iyo goodi daran qofkii naftiisa dilaa waa ammaana in aad adiga sabab u noqoto dilkeedii lama ogolo wa ina man qatala qofkii dilaa nafsahu naftiisa bishayin wixii qof qofkii naftiisa bishayin wax ku dilaa wuxuu ahaadaba cudiba waxaa lagu cadaabayaa bihi wux uu ku dilay naftiisa fi naari naarta gudaheeda wa annahu laa yadkhulu ljana janna ma galayo ilaa nafsu naf mooyeene muslimatun hogaansantay unbaa janno geli oo ilaahay rumaysay qaala xadaanaa abu bakr bin abi shayba wa abu saciid alashaju qaala waxay yidhahdeen xadaanaa wakiic ibn اljaraax alruaasi can alacmash sulayman ibni mihraan can abi saalix samaan abu salix samaan wasmhu dhakwaan can abi hurayrata addawsi cabdiraxmaan bnu sakhr radia allahu canhu waardaah qaala wuxuu yihi abu hurayra qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi man qatala nafsahu qofkii naftiisa dilaa bixadiidatin bir ku dilaa bir buu isku dilay hadday noqoto mindi iyo toori iyo waran iyo seef iyo xabad iyo waxaasoo dhan ba xadiiday soo wadageli faxadiidatu birtii uu isku diraybaa fii yadihi gacantiisa la gelinayaa yatawaja'u markaasuu ku dooxayaa bihaa birtii fii batnihi calooshuu iska gelinayo iskaga dooxi asagii baa laisku salliyi qiyaam aakhira markii la gaaro naarta gudaheeda intii bir ololaysa loo dhiibo oo naar ah fii naari jahanama jahanama naarteeda gudaheeda khaalidan xaaluu ku waaraya jahanama mukhalladan laguna waarin fiiha jahanamo gudaheeda abadan weligiisba halkaas ku jiraya in istaxalla laa shaka inuu ku waari hadduu xalaashado oo u yidhaahdo nafteeda waaban dili karaaba meelaha qaar istishaarayba sameeyaanba qaabka ugu habboon ee qofka uu isku dili karo ee ugu sahlan ayaa lagala tashadaa marka waxaasoo dhan waxa weeyaan waa arrin aan bannaanayn qofka naftiisa inuu dilo sababtuna waxay keenaysaa inuu isdilo naar inuu ku waaro hadduu xalaashaday oo u arka inay bannaan tahay waa ku waaraya haddii kalena khuluudkaasi muddo dheer ayuu ku jirayaa oo wuxuu ku jiraa mashiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala in cuuqiba fa ciqaabuhu haddii la ciqaabo ciqaabtiisu waa middaa daran weeye marka waa zajri iyo waciid iyo goodi iyo aad iyo aad in laiskuga aliska cabsiinayo nafta qofka inuu dilo inuunan ku gaaloobaynin inuu banaysta mooyeene oo aan ayna dariishan karin khawaarij waa ku gaaloobaya dembi weyn dembi kabiiraha qofkii la yimaado leeyihiin inuuna ku gaaloobaynin oo waxyaalaha lagu kufriyo lagu gaaloobo diinta looga baxo ayna kamid ahayn isdilku waxaa imaan doona xadiid ku cad baa imaan doona waman shariba qofkii cabaa saman sun sun buu qurquriyey fa qatala nafsahu naftiisii buu diray suntaas ama ha ahaato mid maayaco uu qurquriyey ama mid dilkeedii iyo khatarteedu uu yahay muddo dheer hadduu raba ha qaadatee oo dadka sigaarka cabaaya ee cunaaya isticmaalaya khatarta uu leeyahayna waa la sheegay inuu cudurro xunxun laga qaado saradaan iyo kansar iyo cudurro laga qaado wuxuu soo gelayaa man qatala nafsa qofkii naftiisa dilay buu noqonayaa in markaaba uu dhinto laazim ma ah in saamayntii wuxuu asaga la yimid uu u dhinto way soo gelaysaa uu kasna uu u sameeyo fa qatala nafsa fa huwa asagu yataxasaahu wuxuu ka kabanayaa fi suntii suntii buu kabanayaa fii naari jahanama jahanama naarteeda gudaheeda khaalidan waana ku waari mukhalladan fiiha waa lagu waarin abadan weligiis waman taradaa qofka iska soo tuura min jabalin buur buur dheer buu iska soo tuuray markaasuu god meeshan iyo qowraarin isku soo gahalgaaday waxaa soo gelaysaa guryaha dhaadheer iyo dabaqyaha oo laiska soo tuuro muxuu ahaa buundooyinka oo laiska tuuro meel koru intuu iska soo tuuray buu dhulka isku soo tuuray markaasuu naftiisa dilay faqatala nafsah fa huwa asagu yataradaa fi naari jahannama jahanamo naarteeda ayuu iska soo tuuri doonaa khaalidan xaaluya mid ku waari mukhalidan fiiha abadan waana ku waarayaa oo hadduu xalaashado shaki kuma jiro qala وxadaثnii زhayr بن xرb qala xadaثna jrيr وxadaثna سacيid بن cmr الأشcثiy qala xadaثna cbhr بن الqاsم xا وxadaثna yaحyى بن xabيb الxاriثi qala xadaثna khالد yعni بن الxاriث qala xadaثna شhucبة kulhm bhada الاسناad sanadkaas acmash baa la mutaabicinaya acmash kulluhum bihada isnaad mila wa fii riwaayati shucba shucba riwaayadiisa can sulaymaan uu ka wariyey wakiicdeh sulaymaan markaas iyo acmash baa ka warinaya can sulaymaan qaala samictu dakwana buu yidhi marka sulaymaan kor waa acmash wakiic baa marka mutaabacadu ay ku socotaayoo acmash ardadiisi baa ismutaabacinaysa saasay noqon marka ayib can sulaymaan sulaymaanku waa acmashkaas qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa mucaawiya bnu salaam bn abi salaam adimishqi can yaxya bin abi kahiir اlyamani ana abaa qilaabata aljarmi wasmuhu cabdullahi bnu zayd cabdullahi bnu zayd aljarmi ahbarah ana haabit ibna daxaakin ahbarahu uu waramay anahu baayaca saxaabi weeyaan haabit bn daxaak radia allahu canhu baayaca rasuula allahi sala allahu alayh wasalam nabiguu beyco la galay beycaduna waxaa weeyaan in heshiis iyo ballan la galo cala asamci waaaca iyo macruufka in lagu raaco oo wixii macruufana ah aan la caasinaynin arrimahaasay nabiga la geli jireen sala allahu alayh waali wasalam oo macaasi ayna ku dhacaynin oo kas iyo kufrigii iyo shirkigii wixi o dhan ay ka soo noqdeen iyo ay ku oo ay ku adeecayaan wax walbaba fi lyusri waalcusri waalmashadi walmakar waa kay ahayd wax walba ay ku adeecayaan beecaa la yihahdaa nabiga calayhi salaatu wasalaam baa lahaa kadibna hadba meeshiisa qofkii jooga oo muslimiinta matalaya waa leeyahay <clears throat> baayaca rasuula allahi taxta shajara geedii ahayd shajaratu ridwaan baa la dhahaayo sanadkii lixaad ee hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii oo maka la haysto oo kufaaru quraysh ay haysato yuu nabigu madiine ka yimid inuu cumraysto isagoon dagaal u jeedin saxaabadiisuna ay la socdaan markaasay hor istaageen oo yidhaahdeen ma soo cumraysanaysid mana soo gelaysid maka marka halkaa geed ku taalay xudaybiya xudaybiyana jiddo iyo makay udhexaysaaye halkaasay nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada bayco kula galeen markii cumaan binu cafaan <clears throat> cumaan binu cafaan oo la diray oo loo diray inuu kufaaru quraysh ka soo dhaadhiciyo dagaal inaan loo jeedin cumro loo socdo ay banneeyaan masaajijka iyo beytka ilaahay ayna u diidin arrintaa markii loo diray cumaan binu cafaan oo aad iyo aad in oday oo khiyaar ahoo muxtaram ahaa qurayshna ay aad u qadarin jirtay saxaabi jaliilah radia allahu canhu wa ardaah ayuu waxaa soo yeeray war ah cuhmaan waa lagu xadgudbay waa la dilay baa soo yeedhay markaasaa beecadii waxay ku saabsaneed haddii cumro loo socday laakiin cadowgii uuna maagay hadda in dagaal la geli dagaalkaana aan lagu kala cararaynin saxaabada qaar waxayba ballan ku qaadeen inay dhintaan mooyaan inay noqonaynin ka salamata bin alaqwac radia allahu canhu wa ardaa halkaasaa markaa baycatu ridwaan wey waa meesha ilaahay uu kaga raadi noqday saxaabadii nabiga la baycootay calayhi salaatu wasalaam xasilooniya sakiinana ilahay kusoo dejiyey markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi lan yadkhula axadu baayaca taxta ashajara annaar in shaa allah qof nabiga calayhi salaam baycadaasi la garay meeshaasi naar ma gelaayo ayay waxay soo daliishatay ummahaatulmuuminiin mid kamid a ah aayaddan qur-aanka ah wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya aayaddaasi nabi alla see la yeeli naarta lagu lagu arooraya ayaddu sheegaysaa markaasuu wuxuu yihi gadaasheeda akri uma nunaji aladiina taqow wanadaru aalimiina fiiha jithiya marka mutaqiintu muruur way marayaan jidka siraad ee naar ma gelayaan kuwa markaa mutaqiintaasi awaailkooda kamida ee hogaankaba kamida ee naar aan taabanaynin waxaa kamida kuwan aan kuu sheegay asxaabu shajara la yihahdo taxta shajara baycada ku galay wa ana rasuula allahi nabiga sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi man xalafa qofkii dhaartaa calaa yamiinin dhaar bimillatin buu ku dhaartay diin hayri lislaami aan islaamka ahayn yahuud baan ahay buu yidhi kristaan baan ahay buu ku dhaartay kaadiban isagoo been sheegi wuxuu ku dhaarana waa been waxa uu adeegsanayana been kalimat buu ku isticmaalay fahuwa kamaa qaala siduu yiri wey siduu yiri weeyaan fa huwa kamaa qaal macnaha marka waa goodigii bay kamid tahayoo waaba ku gaaloobi karaa hadduu arrintaa u arko tacdiim iyo weyneyn diin aan diinta islaamka ahayn allaha maaratay lagu dhaarto ee cadiimka ah allah waxaan ahaynna uu ku dhaarto waa ku gaaloobaya man xalafa bigayri illahi faqad kafar oo kale soo gelaysaan waman qatala nafsahu ninkii naftiisa dilaa bishayin wax ku dilaa cudiba bihi wixii uu isku dilay baa lagu cadaabay yowma alqiyama maalinta qiyaama walaysa calaa rajulin nin korkii ma ahaani nadru nadar fii shayin wax laa yamliku uuna mulkinaynin <coughs> qof wuxuuna lahayn <coughs> inuu yidhaahdo ilaahay o waxaa ballan ah hadda waa waxaa ii sahasho inaan waxaa sameeyaa wuxuuna lahayn buu yidhi waan waan bixini oo kale ama waan gawrici oo kale sidii abudar uu sameeyey oo kale islaantii waxaa ujeeda abudar xaaskiisii oo la qafaashay oo ay gaaladu qafaasheen marka hashii nabiga calayhi salaam ay cadbay aheedna gaaladii baa dhacday wixii oo hashii ayada aheed qoladii dhacday iyadana ay u xirxiran tahay iyay habeen habeenada ka kamid aho khamre cabeen oy daateen xariggii ku xidhnaa intay iska furtay iyoay hashii nabiga calayhi salaatu wasalaam korka kaga fadhiisatay hashii bay kusoo badbaaday dhexda markay soo socotay waxay tidhi ilaahay hadduu igu badbaadiyo hashan waxaa sharad ah oo nadar ah inaan gowracaa markay madiino timid oo la yidhi hashii nabigaa tana oo la soo dhoweeyey yaa waxay tihi ka taga inaan gowracaan ku nadray nabigu wuxuu yidhi calayh salaam bisa maa jazaytihi waxaad ku abaalgudday baa baasle buu nabigu sala allah alay wasalam yidhi waa hashii ku badbaadisay eed ku soo badbaaday inaad tidhahdo waan gowrici waxaa weeyaan waa waxaan caqliga geli karin saas wey macnaha mana lihid haddi adig waxaad leedahay mabahaba hasha nabigaa iskale saad u gowracaysaa marka hebel neefkiisaan gowracaya iyo hebel xoolihiisaan bixinaya hadduu ilaahay saa ii sameeyo inaad tiraahdo ma banaana walaysa calaa rajulin nadrun wakada almar'a fii shayin wax laa yamliku uunan hananaynin oo lahayn qala xadaanaa abu qasaar almisbiciyu qaala xadaanaa mucaad huwa bnu hishaam qaala xadaanii abi can yaxya bn abi kaiirin qaala xadaanii abu qilaaba can haabit bni daxaakin can inabiyi sala allahu calayhi waaalih wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi laysa calaa rajuli nin korkii ma ahani nadru nadar fii maa uu ku nadray laa yamliku uunan hananaynin lahaynba waxba ninka kumuna nadrin sida nadarulmacsiye iyo waxwa lahayn oo ku nadartay iyo waxaas oo dhan kasooqaad mare kafaaro male wa lacnu lmu'mini mu'min la lacanadana ka qatli asagoo la dilay lamid tahay qof mu'minaad waxaa ku tiri lacanad kugu dhacday adoo dilay bay lamid tahay xagga dembiga iyo ifniga ayay lamid tahay xagga qisaasta iyo xuduudda iyo taas ma aha iyo diyada iyo magti iyo tashbiiha sidiisuba ma noqdo boqol kiiba boqol ma noqdo xagga dembiga iyo imiga iyo foolxumada ka qatli isagoo dilay laakiin diyadii keen iyo mid ka qatlihi baa la yidhi magti keen la dhihi maayo kafaaradii bixina la dhihi maayo kafaaradii ninka qof dila laga rabay cidku raqabadii iyo muxuu ahaa siyaamu shaarayn mutataabicayn waxay lamid tahay hadalkii nabiga alay salaam uu yidhi oo kale qul huwa allah markuu ka hadlaa muxuu yidhi inaha tacdilu ulu quraan qur-aanka saddex meeloodoo meel bay qulwallo u dhigmaa marka qulwallo saddex meelood buu udhigmaa macnaheeda waa xagga ajirka iyo hawaabka laga hadlaya ee xagga ijzaha iyo inaad maalan qur-aankii oo kale aad akrisay xagga maalan haddaad kafaaro lagaa rabo ama nadar aad ku nadarto waxaa tihi ilaahay waxaan ku nadaray inaan qur-aanka saddex meeloodoo maal akriyo qulwallo aad akrisay waxba kama jiro waxba kama jiro inaan qur-aanka aan akriyo aad tiri qulwalle keliya aad akrisay marka ajirkii baa laga hadlayaa waman qatala nafsahu ninkii naftiisa ku dilaa bishayin wax fi dunyaa adduunyada cuddiba waa lagu cadaabay bihi shaygii yowma alqiyama maalinta qiyaama dadka qaar way sahlantahay inay isdilaan waxayr hadduu caroodaba wallahi isdili buu lehay sunta laga qaqabanba marka meesha ku rooraya waa xaggee waa naar naar buu ku rooraya wax waliba taafih oon lahayn oo aad u qiimo daran baad maqlaysaa dadka qaar waa isku dileen oo aan lagaba kabsan karo oon wax weynba kusiin turayn islaantii waa layga guursaday ninkii hole imtixaankii baa ku dhacay isagii ole waxaan rabaa la ii diiday waxyaalaha noocaas hashaydii baa dhimatay waxaasaa dad isku marjinaya oo isku dilaya waa jahliga iyo iimaan la-aanta wey waman iddacaa ninkii sheegta dacwaa sheegasho kaadibatan been ah xoolo uun lahayn buu yidhi wallahi anaa iskale waaba ku dhaartay liyaktatira bihaa inuu ku badsado xoola badsi buu ujeedaa dadka xoolahoodii iyo xoolihiisibu isku darsan rabaa lam yazidhu llaahu ilaahay ooma ziyaadiyo ilaa qilatan xoola yaraan waxaan lahayn kama ziyaadsado xoola yaraan iyo faqri buu ka qaadayaa xoola yaraan iyo faqri oo waxaan xaaraamtaa si kastaba ha u badato hadsoo xaaraama ma aha wax mushaahada la oo waaqica ah. nusuustii sharcigana ay caddaysay waaqiceenina indhaheenna macallin noo ah eh, macallin noo ah qof xoolo badan aruursaday oo waxaad arkaysaa maalin dambe asagoo waxbaba haysaninba gacanba waxba ugu jirinba waa xaaraan haddii xaaraan weeyaan marka waa tii nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam beeca markuu ka hadlayo fain kadaba wabayi fain kadaba wakatama fain katama wakadaba muxiqat barakatu baycihima been haddii isku sheegaan wax qarqariyaan beeci ilahay baa ka baabiinaya barakadii beeca ayuu ilahay ka baabiinaya subxana wa tacaala beeca haddii barakadiisa baabaadaan xoolii waa eber wey waman xalafa qofkii ku dhaarta calaa yamiini sabrin faajiratin maxaa intaa la socda ya waman xalafa calaa yamiini sabrin faajira intaan ma waxbaa inagu daray intaan buu istaagin halkaasuu ku xidhay waka yamiin lkamuuskii buu ishaaraya marka xadiid kala caddeeyey ninkii ku dhaartay calaa yamiinin dhar dhaar sabrin sabrigu macnaa xabsin wey faajira waana been waxaa sabri loo yidhi liannahaa taxbisu alxaqa can saaxibiha xoola aada lahayn oo gacantaada ku jira qof baa kugu qabsaday oo qofkii lahaa baa sheegtay maxkamad baa la isla aaday asagii wax sheeganayeen mudacigaha bayiniya caddayn baa lihi caddayn maba ilaahayse waa igu ogyahay ninka xoolaheega iskale qaacidada sharciga ahee qadaha la maro ee duruqulxukmiga marka laga hadlaayona waa nidaam ijraa'aada oo la mari biqadli nadar yaa xaq leh iyo yaa xaq lahayn iyo yaa daalim iyo yaa madluuma iyo yaa gardaran waxaa lama fiirinayo waxaa ilaahay bay u taallaayo waxaa la yidhaahdaa masaa-isha sharciga marka laga hadlaayo alxukmu alqadaa'i walxukmu dayaani dayaanatan iyo qada'an baa kala jira qadaha dadkan in la kala bixiyo unbaa la rabaa murankoodi iyo khilaafkoodu halkaa ku dhammaado waxaa laga yaabaa qofka wax loo xukumay marka inuu daalim yahay gar daranoo xaq dadeed uu qaatay uu yahay baa dhici karta laakiin qaadigu dadkan nisaacood doodooda duruqdaasi iyo wadooyinkaasi cadcad muu marini laakiin waxaa gudaha ku jira ilahay baa yaqaana subxana wa tacaala hadduu yihi xoolaha bayinaya caddayn ma haysto caddayn ma haysto soo maaha haddaad caddayn haysanin ninkaad wax ku sheeganaysaa dhaaran war dhaaro waa dhaartay xoolihaasaa loo xukumi isagaas loo xukumaya laakiin haloo xukumee waa xoolo una lahayn oo xaaraana waxa loo xukumay xukunka qaadligana u xalaalayn mayso waa is og yahay isaga xaaraannimadii xaaraannimo may taagnaan aakhara markii la gaaro marka waman xalafa calaa yamiini sabrin baa marka la yihahdaa ninkii xoolihiisii baad ka xabistay oo sabirsiisay dhaartaa faajirada ee beenta ah baadna ku qaadatay markaas yamiinu khamuus baa la yidhaahdaayoo naar baa lagu galaa qaala xadaanaa isxaaq ibn ibraahim waisxaaq bnu mansuur alkawsaji wacabdulwaarih ibni cabdisamadi kulluhum can cabdisamad bni cabdilwaarih ayay ka wariyeen cabdulwaarih ibni cabdisamad ibni cabdilwaarih weeye can shucba bni xajaajin can ayub bin abi tamiima can abi qilaabata aljarmi can haabit bn daxaak alansaari xaw xadaana mamd moxamed bn raafic naysaburi can cabdirazaq bn hamaam sancaani can thawriy sufyaan bn saciid bn masruuq athawri amiir lmuminiin fi lxadiid can khalid alxadaa ibni mehran can abi qilaabata aljarmi can haabit ibni daxaakin radia allahu canhu wa ardaah qaala wuxuu yihi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yihi man xalafa qofkii ku dhaartaa bimillatin diin siwa alislaami aan islaamka ahayn muslima miihi buu yidhi kaadiban isagoo beena sheegaya mutacamidan ukas ay ka tahay fa huwa kamaa qaala waa suu yiri waa ka dhacay islaamnimadii waa ka baxay wey hadduuna u qasto oo arrintaasi uu aaminaba haddii kale dembi weyn oo kabiiru ku dhacaye ha tawxiidsado waman qatala qofkii dilaa nafsahu naftiisa bishay wax ku dilaa cadabahu llahu bihi fi naari jahanam ku cadaabi hada xadiidu sufyaan lafdiga yani wa ama shucba faxadiiduhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaala wuxuu yidhi man xalafa qofkii dhaartaa bimillatin siwa lislaam kaadiban isagoo beena fa huwa kamaa qaala waa siduu yidhi waman dabaxa nafsahu ninkii naftiisa gawraca bishayin dubixa bihi waa lagu gawric yowma alqiyaama qiyaamaha uu isgawricu dooridii maa loo dhiibi adigo isdil baa laleeyahy waa iscadaabaya dhimasho ilan aakhira ma jirtee waa iscadaabi waxadaanaa moxamed binu raaficin wacbd bnu xumayd جميعا عن عبدالرزاق قال بن jurayجi qال بن رافع xdثna cبدالرزاq qال أخبرnا معمر عن الزهري عن بن مسyب سعيد عن أbي هريرaةa رضي الله عنه qاal شhahidna mعa رasuuل اللah nabiga anagoo la socona slى الlaه عليه وaلiه وsلم yaa waxaan xaadiray xunaynan xunayn xunayn waa waadi iyo tog markii nabiga uma ka qabtay sanadkii sideedaad bishii ramadaan yaa waxaa la yidhi niman hawaazino la yidhaahdo yaa is aruursanaya oo ramadagaal inay kugu soo qaadaan nabigan haddii la yidhahdo cadowba ay kuu soo diyaargaroobaya oo ma kuma sugi jirin meesha goobta kuma sugi jirin halka ku aadi jiray oo ku weerari jiray rucbi iyo argagax iyo ninkan xoog buu leeyahay ciidankiisa ciidan maarata cabsama ma aha argagaxaasaa loo jeedaa waa taatig dagaal wey halkooda ugu tegi jira nabiga sala allah alay wasalam duulaan buu ku qaaday xunayn hawaazina waa kii marka dagaalka weyla ka dhacay ilahayna qur-aanka waa ku sheegay wa yowma xunaynin ida acjabatkum kahratukum waa kii ilaha ilaha guushii marka dambe muslimiintii baa helay fa qaama lirajulin nin yaa istaagay ah, shahidna maca rasuli lah sal sl xunaynan fa faqaama lirajulin minman yudcaa bilislaam qaama nabiga calayh salaam baa fa qaala dheh fa qaala nabiga wuxuu yidhi lirajulin nin xaalkiis iyo sha'nigiis isagoo ka hadlaaya minman dadkii kamida yudcaa loogu yeeri jiray bilislaam islaamnimada oo yaddaci bilislaam dadkii saxaabada ku dhejiriyay ee muslimiinta sheeganayay mid kamid a yuu nabiga wuxuu yidhi haadaa midkaa ma aragtaan min ahli naari ahlunaar weeyaan walciyaadu billah waa ahlu naar inuu khaatuma xumo ku dhiman doono ahlunaar yahay baa nabiga loo waxyooday sala allahu alay waali wasalam falamaa xadarnaa saxaabadii waa yaabtay waa nin dadkii la socdo jamaacadii kamid a falamaa xadarna alqitaala dagaalkii markaan xaadirray xunayn oo laisku dhacay markii hore waa kii xoogow yar burbura dhacay kadibna guushii muslimiinta ayaa yeelatay oo waa kii nabiga hogaamiye calayh salaam lahaa ana nabiyu laa kadib ana bna cabdilmualib waa kii lahaa ee intuu carada qaatay ku daadiyey oo shaahat ilwujuuh wamaa ramayta ida ramayta walakin allaha rama waa ku ilahi ilahi subxana wa tacaala indhihii yaa carada kawada gashay halkii baa ayagii lagu laayey <clears throat> dagaalkii hadduu bilowday qaatala rajulu ninkii asaga ahaa ee nabigu lahaa waa ahlunaar yaa dagaalamay safkii muslimiintu ku jiraa qitaalan dagaal shadiidan daran fa asaabatu waxaa ku dhacday jiraaxatu dhaawac waa dhaawacmay dagaal adag gaaladii la dagaalamay yuu dhaawacmay haddana fa qiila waxaa lasoo duuliyey oo la sheegay oo la yidhi yaa rasuulala rasuul allow alrajulu ninkii alladii qulta aad tiri lahu asaga aanifan mardhow ninkii mar dhow aad lahayd eed nagu tiri rasuul allow waa ahlu naar aanifan inahu min ahli naar ninkaad lahayd fainahu qaatala intuu dagaalamay alyawma maanta qitaalan dagaal shadiidan daran waqad maata waana dhintay waa shahiiday ninkii shahiid buur ku dhintay hadiwaas faqaala nabiyu sal ly slam wuxuu yihi ila naar xataa hadduu gaaladay dishay ila naar naartuu aaday fakaada bacdu lmuslimiin muslimiinta qaarkood waxayba sigeen an yartaaba inay shakiyaan argagax baa ku dhacay fazax baa ku dhacay ninkan mujaahidkae dagaalamaya ee gaalada ay dileen hadduuba ehlu naar yahay maxuu xaal noqon doona dadka kale fabaynamaa hum calaa dalik yaabka ayagoo ku jira oo yaaban id qiila waxaa haddana la yidhi innahu lam yamut weli ma dhimanin waa dhaawac walaakina bihi isaga waxaa ku sugan jiraaxan dhaawac shadiidan daran dhaawac daran baa haya mooyeene nafta kama bixin falamaa kaana min alleyl gabalkii hadduu dhaco habeenkii la gaaray lam yasbir muuna sabrin ninkii alajaraaxi oo cala aljiraaxi dhaawicii hayay xanuunkiisiibuu u adkaysan waayey waa sabri waaye faqatala nafsahu markaasuu isgowracay isagoo isdilay muxuu ku dhintay ninkii qaatilu nafsi buu noqday qaatilu nafsina maxaa lagu og yahay ehlu naar wey faabara nabiyu sal llahu aleyh wasalam ubira nabiyu nabigaa loo sheegay bidalika ninkii hadduu isdilay faqaala nabigu wuxuu yihi allahu akbar allahu akbar buu yii hadalkiisii nabiga uu ku hadlay sidii xaqiiqadeedii ay banaanka usoo istaagto usoo dhacday ashhadu waxaan qiili anii cabdullah addoon ilaahay inaan ahay oo alla caabuda keligiis wa cubudiye khaasah oo addoommada kale oo dhan ilaahay oga dhow wa rasuuluhu rasuulkiisa alla uu soo diray inaan ahay ayaan makhaati ka ahay waa ahaa awalba waana ogaaye waxaa weeyaan dalaa-isha sideedaba iyo waxyaalaha mucjizaadkaa ah, taqwiya iyo xoojin bay sii kordhiyaan xoojin yaqiin uma amara bilaalan bilaal buu nabigu wuxuu amray inuu dhawaaqo fanaadaa fi nnaas dadkiibuu ka dhex dhawaaqay qayli baa la yidhi iclaan haam waxaad ku dhawaaqdaa inahu laa yadkulu ljanna janna ma gelaayo ilaa nafsun naf unbaa janno geli muslimatun alla u hogaansantay muslima ah nafsun muslimatun wa in allaha ilaahay yu-ayidu hada diina diintan wuxuu ku xoojin birajuli lfaajiri nin faajir ah ayuu diinta ilah ku xoojinaya waa dagaalamay cadow badan buu laayay waa dhintay halyey buu ahaa laakiin gaal uurka gaal ah oo nifaaq ku jiro ayuu ahaa ilahayna diintiisa wuxuuran buu ku xoojinaya gaalaaba taageeri oo garab istaagi oo muslimiinta difaaci oo gaaladii dadka kale ka reebi oo badbaadini oo masaajidoodii iyo madaaristoodii iyo u ilaalini waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan waa masale adduunka uun iyay maslaxa adduun un unbay u tahay laakiin aakhara markii la gaaro waxba uma tarayso aakhara markii la gaaro ilaahayna diintiisa qofkuu rabu ku xoojin karaa qaala xadaanaa qutayba bnu saciid bnu jamiil qaala xadaanaa yacquub huwa bn cabdiraxmaan alqaari xayun waa qaari haddaad maqasho banu qaar xayun waa qaws iyo qabiil min alcarabi reer carbeeda can abi xaazim buu ka wariyey salamata bnu dinaar can sahl bni sacdin isaacidiya abulcabaas ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama iltaqaa waxaa kulmay huwa rasuulka iyo walmushrikuuna gaaladiibaa kulmay fakhtataluu way dagaalameen dagaal baa laskaga hor imaaday yowma xunayn falamaa maala rasuulu llahi sala allah alay wasalam ilaa caskarihi markii dagaalkii intii lagu kala baxay ciidan walbaba ay xeradoodii iyo saldhigoodii dib ugu gurteen lamaa maala rasuulu llahi markuu u leexday ilaa caskarihi saldhigiisii iyo ciidanka ay fadhi kasoo duuleen ama alaabta u taallay wa maala alaakharuuna kuwii gaaladahaana ilaa caskarihim ayagana ay caskarkoodii saldhigooda u laabteen oo markaa dhaawicii la kala qaadanayo oo wixii dhintan la kala xabaalan wa fii asxaabi waa las waraystay marka wa fii asxaabi rasuulillaah saxaabada nabiga waxaa ku jira rajulu nin laa yadacu aan ka tegaynin lahum gaalada shaadata nafsun ama nasamatun shaada naf keliyooday oo baallagaara ah ragga shiishihankaa ee geesgees u socda ee ayagu xabadaha iska bayarutayrinaynin meel gaara uun shiishka saaraya ayuu fiirsani laa yadacu lahum shaada naf keliyooday oo meel gaara socotay oo rabto inay muslimiinta shiishta hadduu arko ilaa itabacaha intuu raacuu yadribuhaa ku dhufan bisayfi sayftiisa nin saxaabadii ka mida oo la socday baa saas ahaa nin allaala ninkii muslimiinta dhibaato u geysta oo la arkaa o ninkaas hanahayaba intuu u dhuunto u tago ayuu seefta ku gowracaya faqaaluu waxay dhaheen saxaabadii marka la iswaraysanayay maa ajzaa ma kaafinin minaa xagga annaga alyawma maanta axadun qofna shaqadii iyo dagaalkii markii laga hadlayo kamaa sidii ajzaa uu u kaafiyey fulaanu hebel siduu hebel loo kaafiyey ee xilkiisa ooga soo baxay ee meel adag uu nooga soo baxay qof lamid ah oo noo kaafiyey ma jiray bay dheheen faqaala rasuulu llahi sala allah alay waslam waa dhegaysanaya wuxuu yidhi amaa inahu ninka aad ammaanteen min ahli naari ahlu naarku ka mid yahay buu rasuulka sala allah alay wasalam waa cajab wey faqaala rajulu min alqowm nin qoomkii ka kamida ah wuxuu yidhi ana saaxibuhu bal ninkan anaa la saaxiibi amada weligay intuu ka dhimani anaa intaa la saaxiiba warkiisa soo taaban wuxuu rabaa markaa warka nabiga calayh salaam iyo xaqiiqadiisa way rumaysan yihiin ee waxay rabaan inay gaarhaan xaqulyaqiin ama caynulyaqiin cilmulyaqiin way haystaan warka nabiga waa cilmulyaqiin waa la og yahay maa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa saadiqu lamiin inuu yahay wixii loo sheegay uu dadka u sheegi sala allahu aleyh wasalam waa la ogyahay cilmu lyaqiin wey laakiin maxaa la rabaa in cayntii la arka ninka asagaa meesha ugu dambeeyey iyo asagii laftirkiisii xaalkiisii lasoo xaqiijiyo intaasay rabaan waa maraatib kala koraysa oo cilmulyaqiinka horeeya caynulyaqiinka kuxiga xaqulyaqiinka usii xoog badan qaala fakharaja maa kharaja macahu ninkii baa raacay marka ninkii buu raacay fakharaja macahu hadda ka hor baan miaalina soo maha caynuyaqiin iyo cilmulyaqiin iyo xaqulyaqiin duruusteena qaar ka mid a ah kuwaan soo maray cilmulyaqiin maalan jannana nooga sheekeeyey qur-aankii iyo sunadiiba way ka sheekaysay bitawaatir qadci ah jannada waan rumaysannahay wujuudkeeda iyo jirideeda iyo dadka loo diyaariyey iyo waxa ilaahay uu dhexdeeda dhigay oo markaan aragno un aan ogaanayne maa laa caynun ra'ad walaa udun samc walaa khadar cala qalbi waan ognahay intaa waan baranay cilmulyaqiin waayo waan rumaynay haddii ilahay jannadana geliyo allahana geliye oo markii jidka shiraaq aan gudabno jannadii iyo saxansaxadeedii iyo geedaheedii iyo quruxdeedii iyo zuhuurteedii iyo udgoonkeedii uu noo soo baxo oo indhaha aan ku dhufanno caynul yaqiin baan indhaha ku haynaa gudaheeda markaan gallo nin walba gurigiisii xawrlaciintiisii lagu wareejiyana xaqul yaqiin waayo soo maarti marka waa cilmulyaqiin iyo caynulyaqiin iyo xaqulyaqiin waay saxaabi baa marka wuxuu yihi ninkan anaa xaalkiisa ka warhayn <clears throat> qaala fakharaja maca waa raacay kulamaa waqafa mar allana markuu istaago waqafa maca waa la istaagi wa idaa asraca hadduu degdego ordana asraca ma waa garab ordi saaxiib baa nahay buu leh kala hari mayno qaala fa jurixa rajulu ninkiibaa la dhaawacay dagaalkii baa lagu dhaawacay jurxan dhaawac shadiida daran fastacjala almawta geeridii buu dadejistay iskama sugin ma sabrine isagii baa intuu toori qaatay fawadaca wuxuu dejiyey nasla sayfihi seeftiisii xiiraysay subaysneed ee gaalada ugu talagalay salkeedii buu bilardi dhulka qotabiyey wa dubaabahu fiideedii caaradaheede soofaysnaydna bayna tadyayhi labada naas iska saaray uma taxaamala wuu isku xumbaaray calaa sayfihi seeftiisii faqatala nafsahu naftiisii buu diri wadnaha intuu iska saaray buu isku tuuray fakharaja arajulu ninkii saaxiibkii ahaa hadduu arkay indhaha ku arkay marka caalulaqiinti fakharaja arajulu ninkii asaga ahaa ee ka warhayay nin kala socday ilaa rasuulilahi nabiga alay salam buu usoo baxay faqaala wuxuu yidhi ashhadu anaka rasuul ashhadu anaka ashhadu waxaan qiraya anaka adiga rasuululahi inaad tahay rasuulka ilaahay qaala nabiga wuxuu yidhi wamaa oo maxaa kaa keenay rasuul ilahi inaa waad rumaystirnado waad nala socotay qaala wuxuu yidhi caynaqiin baan helay ana arajulu ladii ninkii dakarta aanifan marba waad sheegtay anahu min ahlunaar ahlunaarka inuu kamid yahay fa annaasu dadka ay weynaysteen dalika hadalka aa tiri ay la yaabeen faqultu waa kaan idhi ana anigu anaa anaa lakum idinka bihi ninkaa iniga soo warkeenaya fakharajtu waan baxay fii alabihi raadintiisi ka warhayntiisa xataa jurixa waa la dhaawacay juuxan dhaawac shadiidan darab fastacjala almowta geeridii buu dadejistay oo fawadaca wuxuu dejiyey nasla sayfihi sayftiisa salkeedii bilardi dhulka wadubaabahu caaradeediina bayna tadyayhi labada naas buu iska saaray uma taxaamala caleyh waa isku xumbaaray oo faqatala nafsah naftiisii buu dilay faqaala rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi cinda ina arajula ninku layacmalu camal ahli ljana dadkan daahirkoodaas aad arkaysaan xaqaa'iqda dhabta iyo waxa qulubtooda ku jiriya ma-aalkooda rabbi unbaa garanaya subxaana wa tacaala walidaalika aan la dhihi karin hebel waa ahlujanna iyo waa ahlunaar midnaba aan la dhihi karin mid faasiqana fisqigiisaasi kuma xukumi kartid ilaa wa ilaa naar buu geli doonaa ku daahirkiisa wanaagu ka muuqdana ka waa ahlu ahlumumin ahlujannaha ah kuma xukumi kartid daahirkaa kore un baad leedaha qof muslima weeye khayr baana u rajaynayaa kanna waa nin faasiqa ah, war iska ilaali faasiqnimada ha ku dhimanina marka ina arajula layacmalu wuxuu samaynayaa camala ahliljanna ahluljannaha camalkooda janno camalka lagu galo oo iimaankii oo uu muujisanayo iyo acmaashii ee xubnaha uu ka muujinayo wixii biri ahaa ee janno lagu galayo waa ka muuqataa fii ma yabduu linaas de waxa dadka u muuqda wey dadka waxa u muuqdo marka la fiiriyo camal ahluljannauu samaynayaa wa huwa asaguuse min ahli naar ahlu naar wey muuqaalkaa kore unbaad idinku ku daalaysaa mooyeene waxa xaqiiqadee dhabta ninkan waa gaal munaafiq ah ama maxay weeyaan khaatimada baa ka xumaan doonta walciyaadu billah ahlu naar wey wain arajula ninku layacmalu amalan amal ahli naar midna camalka ahlunaarkuu samaynaya fima yabdu linaas sida u muuqata naar inuu geli baa lagu xukumi wa huwa min ahli ljanna waana ahlujanna oo yatuubu ila allah khaatimadiisa hagaagaysa marka dambe marka umuurta waa khawaatimta wey waxaa ugu daran ee qofka muminka uu rabo inuu mar walbaba ka murgo ilahayna maarata uu mar walba la hoos galo waa khaatimada khaatimada wey wuxuu xaal noqonaya lama ogo maxaa lagu adduunkan waa laga bixiya maxaa lagaga bixi doonaa qaabkee lagaga bixi doonaa qaabka lagaga bixi doonaa qaabkee wey ma qaab wanaagsan baa lagaga guuri doonaa adduunkan mise si xun baa loo guuri doonaa lama yaqaano marka in la badiyo ducadii nabiga sala allahu alay wasalam uu badin jiray yaa muqaliba alquluub habit qalbii calaa diinik allaha quluubta gedgediyow xawaasheeda qalbiga oo shirki iyo kufri iyo iimaan iyo camal saalix iyo waxaas dhan qalbiga ilah qalbi gacanta ilahi ba ku jiraa ilaahayow qalbiga anaga iimaanka kusug kusug saas wey xadaanii mxamed bn raafic naysaburi qala xadaana zubayriyu wahuwa mxamed bn cabdillahi bn zubayr qala xadaana shayban ibn cabdiraxman qala xadaana samictu xasn albasri yaquul isagoo ina rajula nin miman kaana qablakum dadkii naga horreeyey kamid a ah, kharajat bihi waxaa kasoo daarato kasoo baxday qarxatun boogo boogo iyo cashi baa kasoo daatay jirkiisi booga kasoo daatay falamaa aadathu markay dhibtay oy xanuujisay boogtii xanuunkeeda u adkaysan waayey intazaca wuxuu la soo baxay sahman leeb min kinaanatihi gabooyadiisii gabooyadiibu wuxuu kala soo baxay leeb gabooyada waa wax loogu talaga leebta la gelin jiro qandi ah oo loogu talagalay oo boorsadii leebta lagu guranayo wey kinaanadiibu wuxuu kala soo baxay leeb leebkuna afka hore wuxuu ku wataa mandiil bir oo aada u soofaysan oo loogu talagalay waxay ku dhacdo inay ka disto ayay wadataa xiraysa fa nakaaha markaasuu wuxuu ku guray bandtoorida ayadaheed iyo leebkii afka birta ku watay na ka ahaa jurxigii iyo dhaawicii iyo qurxigii iyo boogihii ayuu iskaga jaray falam yarqi iddamu dhiiggii ma istaagin xataa maanta ilaa ka dhintay dhiiggii baa socday dar waa hogmay nasiif buu u dhintay dhiigbax buu u dhintay qaala rabbukum rabbigii wuxuu yidhi qad xaramtu calayhi aljanna jannadii baan ka xarimay naftiisii buu la soo degdegay asagaa sabab isku noqday ana jannaan ka xarimay uma mada yadahu ila masjidi waa xasanulbisri waa la haystaa xasanulbisri wuxuu yidhi warkan war nabi buu ka hadlay iyo war maaragtay aan lagu ijtihaad iyo caqli lagu ogaan karin oo waxyi u baahan xasanulbisri oo taabicina waa tahay xaggaad ka keentay tii buu ka jawaabaya uma mada yaddah gacantiisu wuxuu ku fiiqay ila lmasjidi masaajidki faqaala wuxuu yidhi basri buu ahaaye i wallahi baa ku dhaartay laqad xadaanii bihada alxadiid xadiidkan waxaa ii sheegay jundabun jundab ayaa ii sheegay ibnu junaada can rasuulilahi nabiga alayh salaam buu iga warramay fi hada masjidi masaajidkan uu igu warramay buu yidhi fasaara alxadiidu marfuuca mutasila ila rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam marfuuc buu marka xadiidkii noqday qala xadaana mxamed bn abi bakr mqdmi qala xadaana whb bn jariiri qala xadaana abi jariir qala samictu xasn albsriy yaqul xadaana jundub bn abdlahi abdlahi bajri weyaan fi hada masjidi buu noogu warramay fama nasira masaajidkan u noogu warramay oo famaa nasiinaa maanan halmaamin wamaa naqshaa mana baqayno an yakuuna jundabun jundab inuu noqdo kadaba calaa rasuulillah nabiga ku been sheegay annagana ma halmaansanino waanu xifdisnaa waxaan ka maqnay jundubna shaki kama qabo inuu nabiga ku been untay calayhi salaam waa saxaabi jaliil oo caadilah qaala wuxuu yidhi jundab ibnu cabdillahi albajali qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi kharaja birajulin nin baa yaa baxay fii man kaana qablakum dadkii kharaja waxaa ka soo baxay birajulin fii man kaana qablakum khuraaj waxbaa kasoo daatay juraax iyo dhaawax iyo quraax boobo fadakara naxwa xadiidka hore oo kale mutaabaca wey baabun qiila bitaxriimi lghuluul khiyaamadu inay xaaraan tahay oo culus tahay wa anahu laa yadkulu janna ilaa muminuun muminuun baa jannada geli quluulka waxaa loo isticmaalaa khiyaamada ku saabsan haniimada xoolaha haniimada ahee gaalada iyo muslimiinta hadday isku dhacaan xoog looga qaato dagaal lagaga qaato haniimaa la yidhaahdaa ilaa la qaybsado oo qof walbaba sahmigiisi iyo qaybta kusoo hagaagtay la ogaado waxna gaar looma qaadan karo qofkii gaar u qaatana waxaa la dhahaa haal waman yaglul yaati bima halla ywma alqiyaama qof walbana wuxuu khaya buu imaan doonaa xadathani zuhayr bnu xarbi qala xadathana haashim bnu qasim qala xadathana cikrimat bn camaar qala xadathana simaak alxanafi abu zamiil qala xadathani cabdullahi bnu cabaas qala xadathani cumar bn khaaab abu xafsin alfaaruq weeyaane radia allahu canhu wa qaala lamaa kaana yawmu khaybara maalintii khaybar magaalo yuhuudda ay deganeed oo markii muslimiinta ay badbaadin waayeen lagu duulay wey aqbala nafarun kooxbaa soo qaabilay min saxaabati nabiy nabiga saxaabadiisa ka mida ah. dagaalkii markuu dhammaaday khaybar oo gacanta lagu dhigay oo lasoo gadoomay dad soo gadoomay saxaabada qaar kamid ah, aha kamid oo faqaaluu waxay dhaheen intay isqaabileen oo isku soo jeedsadeen yaa la falanqeeyey raggii shahiideen dhintay iyo dadkiiba arrintii baa laga sheekaystay aqbala nafarun min asaabi min saxaabati nabiy nabiga calayh salaamna waa ag joogaa faqaaluu waxay dhaheen fulaanun shahiid hebel waa shahiiday fulaanun shahiid hebelle waa shahiid shahaadadu dhimashada gaalada ay ku dishay keliya ma ahee waa in liiclaayi kalimatillaahi iyo macnaha uu la socdo iimaaniga ah ikhlaaska ah markaasaa qofka shahiid la dhihi karaa oo darajatu shuhadaa uu heli karaa marka hebel waa shahiid xataa maruu waxay soo mareen say u sheeg sheegayeen calaa rajuli nin bay magaciisa soo mareen oo sheegeen hebelle waa shahiid faqaaluu waxay dhaheen fulaanun shahiid faqaala rasuul lah sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi intii hore ma tacliiqinin kallaa buu yidhi madkar ka daa zajri maya buu yidhi madkar inii ra'aytuhu waxaan arkay fi naari asagoo naarta ku jira fii burdatin macawis uu qallaha khayaamay aw cibaatin busta uu qallaha khayaamay buu naar ku galay markiiba toos baa naarta loogu dhaadhiciyey haniimadii buu khayaamo la yimid xoolihii buu boobay lisku ahaa markaa ninka asaga ha ku darina shuhadada maradii baa loo haystaa loo cadaabayay uma qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam ba wuxuu yihi yabna alkhaaab cumarow idhartag faraadi fi nnaas dadka dhex dhawaaq oo waxaad gaarsiisaa anahu laa yadkhulu janna ma gala ila almu'minuun mu'miniin baa janno gasha qaala fakharajtu waan baxay fanaadaytu alaa inahu laa yadkhulu janata ila almu'minuun ayaan ku dhawaaqay bu yidhi muminiin baa jannada gasha mu'miniinta jannada galaysa kuwana dukhuul awali weeye oo horay ka gelaayaan kuwaas gelaayaan qaar waa la xisaabiy oo xisaab kadib bay geli kuwana xisaab la-aan bay horay ka gelayaan allah nagu daray subxana wa tacaala bifadlihi wa raxmatihi waxba kuma aha ilahay subxaana wa tacaala ilaahu nagu dar kuwana jannada iska gelay kuwana camalkoodii markii miisaanka la saaro dunuubtoodii ay badato ayaa naarta lagu tuurayaayo deena dembigii xumaabaa laga dahiraya laga baabiin kadibna jannada uu dambeen marka muminiintu jannada ay gelayaan qala xadana abu daahir axmed bn camr bn sarxin qaal akhbaranii ibn wahbin can malik bn anasin can thawr bn zayd اduali can salim abilmuici eh, abilgayti mawla ibni muiicin an abi hurayrata radi allahu canhu xaa waxadaana qutayba bnu saciidin wahada xadiiu xadaana cabdاlcaziizi yani ibn mxamed daarawardi an thawr thawr ibnu zayd an thawrin imaan doona an abi ayfin thawr ibnu zayd waa soo marrayba dualiga wey an abi kayfin can abi hurayra radi allahu canhu qaal kharajnaa waan baxnay maca nabiy sala allah alay slam wciisa ilaa khaybar baan u baxnay fafataxa allahu calayna ilahay baa noo furay lannu nasrigu waman nasru ilaa min cindi illah guushu waxay ku jirtaa gacanta ilaahay in dadku ay xoogow isbidaan awood iyo taagtiig iyo tababar iyo wax saas oo kale ma aha guusha ilaahay baa haya ilahay un baana loo tawaaduci oo loo maaragtay laga baryi fafataxa allahu calayna ilaahay baa noo furay wixii awo asbaab ay la imaadeen asbaabun bay aheede waxaa taxqiijiyey rabulciza subxaanahu wa tacaala intii la geli waayo xataa xusuunta qaar ka mida khaybar ayuu nabiga calayh salaam wuxuu yihi berriyo calanka waxaan u dhiibi nin ilaahay iyo rasuulkiisa ay jecel yihiin isagana ilahay rasuulka jecel yaftaxu llahu calaa yaday cali bin abi aalib buu noqday radia allahu canhu falam nagna maanan haniimaysanin dahaban dahab walaa wariqan fido waa yahuud lacagtii way qarsadeen hanimnaa waxaan hanimaysanay almataaca mataacdii iyo alaabadii iyo wadacaama raashid iyo wahiyaaba dhar markii laga reebo beerihii iyo dhulkii uma inطalaqnaa ila alwaadi waadigii khaybar baan dee aan aadnay oon ku nasanoon dhex degnay wa maca rasuuli llahi sala allahu alay waslam nabiga waxaa la socda cabdun lahu adoon uu lahaa addoonkaasna midcam baa la dhihi jiray midcam mid kalena waa jira isagana oo saxiixa kusoo aroorayoo kirkira la yidhaahdo kirkira labaduba marka laba qiso isku dhow yaa kusoo aroortay wahabahu ninka asaga ee midcama waxaa u hibeeyey nabiga lahu nabiga waxaa u hibeeye oo siiyey rajulu nin min judaama reer judaama yudcaa rifaacata binu zayd la yidhaahdo rifaaca binu zayd judaym yuu ka ahaa min bani duwayb buu kasii ahaa ninkaasoo gaalaha nabigu usoo hadiyey hadiyada gaalada iyo wixii ay hadiye kuu siiyaan waa laga qaadan karaa haddii diintaada ayna dhaawacaynin tanaasul diineed iyo inaad diintaadii aad dhaawacda haddayna ka imaanayna waad ka qaadan kartaa waa soo aroortay bacda riwaayaat nabiga inuu diiday calayh salaam oo uu yidhi nuhiitu can zabad lmushrikiin gaalada hidyadooda waa lai diiday markii ay noqoto in ay cadaawadoodii iyo xaaladii ay taagneed laga baqaayo inay ay ku mana sheegtaan ama wax kaa soo gaaro diintaada waa ka diidaysaa laakiin haddaad mowqif mowqif ciza taagan tahay oo aadan waxba aadan u tanaasuleynin oo inaad ka qaadato waxba dhibaataa ma waa laga qaadan karaa hadba marka waxaa weeyaan diintaada umaad tiirinaysaa mudaahana iska ilaali mudaahana waduu low tudhiru fa yudhiruun inaad isku tanaasushaan oo kadib deena meel dhexdhexaada laiskugu imaado taasaa la diidaya amaa mucaamalada guud ee daahirkaa iyo xusnulmucaamala dhaqan wanaagsan in lagu macaamilo kuwa aan dagaal iyo xarbay naga dhexaynin ilahay baaba qur-aan ku sheegay subxana wataala ilahay nagma reebin falamaa nazalna alwaadiya waadigii markaan degnay qaama cabdun addoon baa cabdu rasuulilah markii la degaayo oo la furanayay fardihii iyo dameerihii iyo awrtii iyo la furayay waxaa istaagay cabdu rasuulilah nabiga calayh salaam yaxullu inuu furo raxlahu nabiga calayh salaam rarkiisii hashiisii cadba fa rumiya waa garay bisahmin leeb baa lagu soo garay gaaladii baa soo shiishtay leeb baa ku dhacay fa kaana fiihi leebkaa wuxuu noqday xadfuhu geeridiisii bay noqotay maata maata bay ka dhigan tahay fa kaana fiihi xadfuhu ay mowtow waa u dhintay waxaa la dhihi fulanun maata calaa xadfi anfihi xadfi anfihi hadii la yihahdo biduuni sabab wuxuu sababsaday ma jirto bas buu dhintay wey kan asaga ah, ma kaana fiihi xadfu ay maata bisababi ramyi leebkaas sababtii buu dhintay wey faqulnaa waxaan nidhi lahu ha waanu hambalyeennayba hanii'an lahu ninkaa bishaara u sugnaatay ashahaadatu ya rasuul allah shahaaduu leeyahay waa shahiiday qaala rasuulu llahi sala allahu wuxuu yidhi kalaa maya waladii nafsu muxamadin biyadihi baan ku dhaartay ina ashamlata maca uu ka xaday haniimada yaa la taltahibu hurinaysa calayhi korkiisa naara naa ku hurinaysa akhadaha wuxuu ka qaatay min alghanaa'imi haniimadii yowma khaybar maalintii khaybar lam tusibha ayagoona kulminin oo maradaas uu qaatayna mayna kulminin oo kuma jirin almaqaasima qaybti kuma jirin ayadoon la qaybinin oo qayb ahaan u helin ayuu xadoo qaatay iyadii baa loo haystaa qaala fafazaca annaasu dadkii baa argagaxay maca wismiyaa la isku cadaabi waa argagaxeen markaasaa dee nin walbaba fa jaaa rajulu nin baa wuxuu la soo orday bishiraakin yeelmo ow shiraakeyn laba yeelmo labada yeelmo kabata la xidho yeelmadeeda iyo indhalfareedeeda meesha suulka la gashado intaasuu lasoo orday fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah asabtu yowma khaybar tan labada maalintii khaybar baan helay oo meel ka qaaday iga qabo fa qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi shiraakun min naar waa yeelmo naara aw shiraakaani laba yeelmo min naari naara wey ah, waad sigatay wey haddii aad ku tegi laheed oodan ka toobadkeenin cadaab baad ku geli laheed wey waad ku cadaab geli laheyd marka khuluulka iyo khiyaamadu ama ha yaraatee ama ha badnaatee waa dembi weyn oo kabiira oo lagu naargalo baabu daliili calaa ana qaatila nafsihi laa yakfur haddii qofka qof isdilaa cadaab iyo waciid daran aan soo maray haddana ma gaaloobay oo naarta miyuu ku waari maya khaalidan mukhaladanta waa hadduu xalaashado oo uu yidhaha waaba ii bannaan tahay waa ku gaaloobayaa laakiin haddii uu isdilo isagoo muslim oo inay isdilo inay u bannaaneenna og ayuu isdilo talaxumo ma ku gaaloobi maya xadaana abubakr bn abi shayba waisxaaq bn ibrahim jamiican can sulayman qaala abu bakr xadaana sulayman bn xarbi buu yihi xadaana xamaad bn zaydin can xajaaj sawaaf can abi zubayr mxamed bn muslim can jaabir bn cabdilah ana ufayla riwaayatu saxaabiyin can saxaabi ana ufayl ibnu camr dawsiy ufayl ibnu camr adawsiya radia allahu canhu saxaabi jaliila waa daacigii loo diray reer daws loo diray daaci buu ahaa markuu nabiga raacay oo rumeeyey maka nabigoo jooga intuu yimid oo war ninkaa iska jir dhagahaada waxgasho oo la yidhi yuu yidhi ma waa dhegaysanay marka dambe go-aan ku aatay waxyigii iyo qur-aankii hadduu maqlay qalbigiisii baa la taabtay iimaankii baa galay waaba islaamay markaasaa waxaa layihi orod reedows qawskaada aad oo tawxiidka gaarsii fadhi kuma yaallayn marka nin karaamo lena wuu ahaayo saaxiibulkaraamaadahoo waa kii ilaahay subxaanahu wa tacaala wejigiisa nuuriyey iftiin nuurkii wejigiisiibuu haddana kawaxishoodo wuxuu yidhi amaa la dhahaa musiibaa ka daahirtay ushaa loogu bedelay ushiisaa iftiimi jirtay nuuri jirtay ata nabiya sala allahu alay wasalam buu u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah hal laka ma rabtaa ma kuu joogaa nabiga calayh salaam oo lagu dhibayaa wuxuu damcay marka inuu ciddiisii reer dows intuu geeyo oo magantiisa uu noqda nabiga ay difaacaan hal laka ma rabtaa mana raaci fii xisnin qalcad xasiinin oo maniica qalcad oo ku ilaalin oo la soo geli karin ma ku geynaa wa manacatin difaacanku difaacayno ciidanku difaaca ma rabtaa inaan ku geyno dows meeshoodii qalca ay lahaayeen oo aan la geli karin oo xisna xasiina oo adkeed iyo ciidan waardiye aan haynaaye meeshan iskaga soo tagoona raac qaala wuxuu yidhi raawigu saxaabigu xisnun kaana lidaws buu ka wadaa waa qalcad reer daws ay lahaayeen filjaahiliyati jaahiliyadii oo xidhan gurigi magaalada dhan bay xidhi jireen oo derbi lagu wareejin hal albaabo marka deen intaasoo raga ay soo xidhayaan ayay leedahay lama soo geli karo fa abaa dalika nabiyu nabiga sala allah alay slam waa ka diiday maya wuxuu yidhi hadda reer daws iyo jibaalu ay iyo daws aadi maayo nabi sal la sl jibaalu daws aadi maayo liladii liajli ladii buu u diiday arrinkii dartiis dakara allahu iyo dakara labada waa la ilaahay uu u kaydiyey lilansaar ansaar ilaahay nasiibkii uu ansaar u gartay inuu nabi maxamed ansaar u hijroodayo madiina madiinana ay noqoto caasimadii muslimiinta ay noqoto mahbatulwaxyi rasuulkana lagu xabaalo nicmadaa faraha badan ee reer ansaareen ilaahay uu u oo u taas darteed buu yihi maya idinka malihidiine ina raaci maayo falamaa haajara nabiyu nabiga alay slam markuu u hijrooday ila lmadiinati madiina haajara ilayhi dufayl ibnu camar waa raacay nabiga alayh salaam madiina ugu tegey wahaajara macahu waxaa raacay oo la hijrooday dufayl rajulu nin min qowmi qowmkiisa reer dows ah faishtawow almadiina magaalada madiina meel jiro badan bay ahayd oo xanuun badan oo qariin badan waxay ku xanuunsadeen almadiina madiina jawigii madiina ayay la qabsan waayeenoo way daltabyoodeen fa marida waxaa xanuunsaday ninkii saaxiibkiisahaa fajazica markaasuu argagaxay xanuunkii buu xajin waayey waa xanuunsaday fa akhada markaasuu wuxuu qaatay mashaakisa mashaakisa lahu ma uu lahaa mashkisku waxaa weeye waa waa waran yar oo waran gaaba wey warankii yaraa oo hoystay buutuu qaatay yuu faqadaca bihaa ah. uu dhaawa yani waxaa kasoo baxay waxbaa kasoo daatay boogay waxaa kasoo daatay markaasuu warankii intuu qaatay iyo seefti yuu iskaga goray deena faqadaca biha baraajimah baraajimtiisii xubnaha faraha faraha xubnahooda waxaa la dhahaa baraajim xubnihii faraha faraha xubnahoodii oo booli wax ka soo baxeen yuu iskaga guray iskaga guray markaasaa fashakabat waxaa fakatay yadaahu labadiisa gacmood baa fakade daman dhiig way hogmeen dhiig baa kasoo daatay xataa maata ilaa uu dhintay siuu dhiigga u socdayba nafta ka baxday ila insaanku dhiiggaasu noloshiisa dhigga hadduu ka dhamaado khalaas waa dhimanaya fa waxaa arkay ninkii hadduu dhintay oo la xabaalay ra'aahu dufayl ibnu camar saaxiibkiis dufayl ibnu camar yaa fii manaamihi hurdo ku arkay manaam buu ku arkay oo ku riyooday fa ra'aahu wuxuu arkay ninkii asaga ahaa ee la yidhi wuu isdilay ahlunaar weeye uus lahaa oo wuxuu arkay wahayatuhu hay-adiisuna xasano ay fiicanta ninkoo iskaba fiican oo ladan oo xogow ay nicmo ka muuqato ayuu arkay wa ra'aahu xagga kale wuxuu arkay isagii oo muqadiya daboola yadayhi gacmihiisa gacantana waa daboolay oo gacantuu qarinaya fa qaala lahu wuxuu ku yidhi maa sanaca bika rabuka war rabbi muxuu kugu sameeyey adiga isdilaye xaalkaada waa see qaala wuxuu yidhi gufira lii waa laii dhaafay bihijratii bisababi hijratii hijradaydii ilaa nabiyihi nabigiisa sala allahu aleyh wasalam aan usoo haajiray inaan garab siiyo oo garab istaago tii buu ilaahay igu dhaafay dembigaygii iyo isdilkaygii fa qaala wuxuu yidhi dufayl maa lii araaka maxaa dhacoon kugu arkase muqatiyan inaad daboolaysa yaday gacmaha inta kale waaba ka fiican tahaye gacantanaad qarinaysa maxaa jira ee daboolan ee duuban aminkan qaala wuxuu yidhi qiila lii waxa xag alle layga yidhi lan nuslixa minka ku hagaajin mayno maa afsadta waxaad fasaadisay inta kale jannadii iyo nicmada ku jir laakiin boogahaadi iyo farahaadii aad googoysay ku hagaajin mayna laiyidhi faqasaha ufaylu ufayl ru'yada cajabta badan wuxuu u sheegay calaa rasuulilah nabiga alay slam oo u qisooday faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi allahuma allow waliyadayhi labadiisa gacmoodna fakfid iskaga dhaaf ilahu labadiisa gacmoodna u dhaaf buy nabig sala allah alay wasalam ducada nabigana waa mustajaaba oo waa la ajiibaya ninkii markaa isdilay inaan isdilku lagu gaaloobaynin oo naarta lagu waarayn oo lagu gaaloobaynin baad xadiid ka fahantay laakiin kabiira min alkabaa'ir cuquubo iyo naarra lagu mutaysto laakiin wax walba mashiyadii ilaahay iyo qofkan xasanaadkiisa kale intay dhan yihiin arrimahaasaa meesha ku jirta baabun fi riixi dabeel allatii takuunu qurba alqiyaama qiyaamaha markuu soo dhowaado dabeel kici doonta oo taqbidu oofsan doonta man fii qalbihi qofkii qalbigiisa uu yahay shayun wax yaroo min aliimaani iimaan markii qiyaamaha uu imaanayo dadka ugu dambeeya ee mu'miniinta iimaan uu ku dambeeyo dabeel baa nafta ka siibay hal mar ah ayay nafta ka qaaday dabeel qabow oo aan xanuun iyo dhibaato midna aan lahayn ayaa lagaga siibaya nafta lagaga qaaday waa daadanayaan maxaa soo haray gaalo waxaa soo haraysa sida dameeraha isku fuulfuulayo wax axad oo ardada dusheeda jooga intuu allah allah leeyahay buunka laafuufi maayo buunka laafuufi maayo buunka aad maqlayso iyo qiyaamaha aad maqlayso gaalo unbuu buu ku dhacayaa gaalo unbuu ku dhici oo lagu afuufi doonaa laakiin mu'miniinta ugu dambaysa daa'ifada mansuurada een adduunka laga waayayo in mu'miniin inay jirto marka u dambaysta meeshaasa lagaga qaadi markaa kadib wax mumin la yihahda ma jirto gaalo baas kusoo hari kuwa waay kuwa lagu afuufay bunka qala xadaana abd bn cabdat dabiyu qaala xadaana cabdاlcaزiz bn mxamedi wa abu calqamat alfarawi qaala waxay yihahdeen xadaana safwan bn sulaym can cabd اllahi bn salman can abihi can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi ina allaha ilaahay yabcathu riixa ilaahay dabeel buu soo diri doonaa min alyamani xagga yaman bay ka imaan doontaa isla fii saxiix muslim waxaa ku sugan min ashaam marka yaman intay ka timaadee shaamna soo mari waa lagu jabcin karaa alyana waxay ka jilicsan tahay min alxariiri xariirta dabeel qabow oo jilicsan oon xanaf lahayn ayaa soo kacaysa falaa tadacu ka tegi mayso axadan qof fii qalbihi qalbigiisa uu ku jiro qaala abu calqaba wuxuu yidhi midqaalu xaba xabad qadarkeed waqaala cabdilcasiis midqaalu dara quraanjo qadarkeeda min iimaanin iimaana qofkii qalbigiisa uu ku jira ka tegi mayso ilaa qabadatu way oofsanaysaa wax yar oo iimaana qofkii qalbigiisa ku jira dabeesha way garan ilahay baa ugu talagalay nafta ka qaadi gaaladina waa iska feedha wen yihiinoo ma dhimanayaan kuwa waxaa la rabaa in lagu feedha jabiyo oo wadnaha garkiisa uu go-o buunka afuufkiisaha hal mar ah iyo wadnaha wada go-aya kuwaasaa lala sugaya qaala waxaa laisku boorinaya in lagu dadaalo lagu degdego bilacmaali acmaasha qabla tadaahuri lfitan fitan intayna muuqanin fitanta muuqan doonta ee tamuuju mawja albaxri hirka ah markaasoo qofka khatarba uu ku sugnaan karo intaa la gaarin camalka saalixa in la badiyo oo camalka saalixa haddaad badiso iimaankaadaa xoogaysanaya iimaankaada hadduu xoogaysadana dabeesha ee socota waad ka badbaadi iimaan qawi ah oo xoogaysan oon dhacaynin dhinac una u leecaynin ayuu qofku markaa yeelanayaa fursada markay fitanta imaado aan camalka saalixa fursad loo helayninna hadda hakasii asii badsadoo fursad buu haystaaye qof walba camalkiisi saalixa ku dadaalo waa maanta haddaad haysata fursad berri lama og waxay noqon doonto sideedaba fursaddu marka ay taagan tahay iyo saacadda ay taagan tahay bay kula siman tahay markaas kula siman tahay furas oo dhan waa sidaas ah, noocay raqodaba hadday cibaado noqoto hadduu cilmi iyo waxbarasho noqdo haddii tijaariya iyo noqoto haddii maamul iyo wax noqoto wax allaala wixii furas oo dhanba markay kula taagan tahay ha taswiifinin waan samayn doonaaye bal ukaadi iyo berri iyo berri waxa laga yaba carrada lagu kala baxay inaad timaadaba waana la arkay oo lagu kala tegay shalay haddaad imaan leeheed baa lagu leeyahay a taas markaa ma fiicnee taswiifkee camalka mar walbaba waa in musaabaqa iyo musaaraca iyo tanaafus iyo degde iyo tartab tartan baa la rabaa ka faa'iidayso berri wuxuu noqon lama oga xadaanii yaxya bnu ayuba qutayba bnu xujrin jamiican amaama can ismaaciil bni jacfar qaala ibnu ayuub wuxuu yidhi xadaanaa ismaaciil qala أخbarnي الcلاء عن أbيه عن أbي هurayرa أna رasuul الlahi slى الlه عليه وسلم qاal baadiruu bالأعmaali acmaasha ku degdega fitanan qabla fitanin fitan horteed ka qiطaci الlayli habeenka qaybihiisa iyo gabaladiisa almudlimi ee mugdiga ah habeenka aan daruur aan dayax lahayn ee mugdiga ah mugdigiisu mar walba oo aad sii socotaba wuu sii ka sii darayaa qidac gabal madowaa soo marto cawaweer iyo xogowli wata waa sii madoobaan mudog madow kale dikh buu sii gelayaa marka fitantuna intay yaraan ku bilaabatay socon oo socon oo socon ilaa dadku ay ka wada laqdaba balaayooyinka hadda socday ee adduunka ka socday ee waad arkaysaa fitan yar oo bilaabatay ayaa ummad dhan ku baaba'aysa mudaharaad dooni mayno dooni mayno waxay dhashay markii dambe dalkii o ba inuu murmuraba soo ma garanaysaan inta wadan ee dooni mayno ku murmurtay ku baaba'day marka fitantii marka dambe waxay noqonaysaa siay u socotaba maalin walba meel moola ah. maanta guul la gaari si loo leeyahay waa laga sii daraya baadiruu bilacmaal fitanan ka qidaci leyli almudlim habeenka mugdiga ah mugdigaas gaballow kala qaybaa qayb qayb sii kala dardaran fitantuna sidaasoo kale weeyaano mar walba waa sii moolka loo sii socdaa yusbixu rajulu ninku wuxuu waa bariistaa muumina isagoo muumina wa yumsi wuu galabaysan kaafiran isagoo gaala oo yumsi muumina isagoo mumin intuu galab gaaro yusbux waagu u badiya kaafir isagoo gaala markii fitanta dhacdo fitan markay dhacdo adoo mumin ahaayo oo muslimka dhiiggiisa iska ilaalinaya hadday balaayo dhacdo qorigaadaad qaadani marka dambe dadkaad ku bilaab shufto a meeqaa dalabatulcilmi iyo xer ahaayo markii dambena noqday hogaamiye kooxeed hogaamiye kooxeed dadka laynaayo baabi'inayo yabiicu wuxuu iibinayo diinahu diintiisa yabiicu xaaluu iibinayo diinow diintiisii buu iibin bicaradin min addunya bimataacin alaab min addunya addunya addunya aan qiimo lahayn buu diintiisi ku iibsanaya oo ku gadanaya ninka isagaa maba haba intay balaayadaa dhicin iimaanka xoojiya oo camalka saalixa ah ku dadaala oo mubaadaro la imaada fursada ku dadaala fursada ka gaarsiiya ballan hadda ka hor aan qaaday baa jira fi saxiix albukhaari markaan ku jiray oon iska iloobay oon iri waa inii sheegi doona markuu kitaabka dhammaanayo soo ma jirin ya oo fursadooyinka ku saabsan ballantaasi kitaabkan ahaa bukhaari kaga munaasabsan kana kaga munaasabsan inaan hadda aan qisadaa ku sheego sheekha anaga jazaahu llahu khayran waxafidahu llah waalbasahu libaasa sixa walcaafiya kitaabkan saxiixu muslimka ah markuu noo bilaabay wuxuu isla bilaabay kitaabka laba galboorta ahaa kitaabkan hadda aan silcinayno saddexda habeen ah laba gal buu ahaa subaxdiina waa la akrini casarkiina waa la akrin maalintii laba cashir baa la qaadan marka wuxuu bilaabay qaab ka duwanaa qaabkii kale wax lagu akrin jirayoo kitaabka matnigiisa afar rubac buu u badan yahay mujalladka koobaad iyo wuxuu isla bilaabay mujalladka saddexaad awtaarti awtaarti aroortii waxaa la akrini mujalladka koobaad baad soo qaadan casarkiina waxaa la akrini mujalladka saddexaad waxaa isla dhammaana marka kow iyo saddex iyo laba iyo afar wuxuu yihi marka haddii ilaah yidhaahdo ninkii raba inuu aroorti una ila socdo oo casar una soo noqonin markaan kow aan dhammeeyo kow aan dhammeeyo waxaa la bilaabi waxaa la bilaabi laba sooma labana waa aroorti bay ku socon iyo ku socon saddex iyo afarna wa isladhwaxaan ujeedaa ashfaacdana wa isla dhamaan doonaan awtaartana wa isla dhamaan doonaan marka subaxdii waxaa socon doona midkan aroortii wuu socon doonaa ninkii raba ha ku taxnaado kii rabana galabtii ku darsadoo laba hal mar ha u dhamaada kitaabkii labadaa mujallad mujalladka mujalladkaas qise noocaasuu noo sheegay marka ardadii way qaybsatay oo dee qaar waxaa jira caajiziine oo uun wax allaala wixii qiil ah iyo wixii markaa uun xaggaa ujeeda un xaggaa ujeeda tasaahulka xaggiisa jira mar walbaba ayaa jira kuwaas marka waxay qaateen sidii tasaahulkeed aayar waxay dhaheen subaxdii baan ku taxnaanaynaa subaxdii bay ku taxnaayeen kitaabkii baa u dhammaaday mujaladka koobaad kii labaad waa dhammaaday markii uu kitaabkii dhammaaday macnaha waxaa weeyaan laba mujalad baa dadka qaar u hadhay soo saa dadka qaar maxaa u hadhay laba mujalad yaa u hadhay dadna waa labadii niskii hore niska dambaba way wada dhegaysanayeen oo kitaabkii waa u wada dhammaaday markuu kitaabkii dhammaaday hadii xaflad baa taalla kitaab hadduu dhammaaday maala samayn xaflad baa la qabtay waa la xafladeeyey waa la damaashaaday waa lagu shugriyey rabbi subxaanah waa la farxay faraxa wuxuu u taab noqday dadkii kitaabka o dhan ugu dhammaaday kuwii kalena laba mujalad baa ka maqan sheekhi hadduu waa daalay kitaab dhan intaa la soo waday oo labagal ahaa oo aroortiina lasoo kallihi casarkiina lasoo caraabi miyaa haddana lasii wadi karaa wuxuu yidhi ardada mid kamid ahaa oo faahim ah oo fahmo badnaa wuxuu yidhi hebelow labada mujalad intii naga hadhay n ku taxnayn usi dhamme horta maxaa ku dhacay min alcaali ila annaazil darajadii caaliga intay ka soo dhaceen sheekhi yay sheekhu sheekh arday bay wax ka barteen ay ku dhaceen fasax baana la geliya oo dirba lama bilaabaya bacda alfasaxa isku soo noqda oo bilowdaa la yidhi akhrista waa looga baxay balaayadii baa haddana dhacday kala cararkii baa dhacay waxaa laga yaabaa sidii inay ku tageen wallahu aclam shaahid waxaa weeyaan fursad hadday kusoo marto ka faaideysto fursad hadday kusoo marto ha laga faa'iidaysto naam annagana waa laga yaabaa min baab fa ama binicmati rabbika inay noo noqoto walxamdu lilah baabu makhaafati lmu'mini an yaxbada camaluhu muminka w waa inuu ka cabsado camalkiisa inuu buro an yaxbada camaluhu o waxyaalaha camalka buriya waxaa kamid a ridada inuu qofka ridoobo shirkiga gaalibo ku dhaco ayaa kamid a amalka markaasi camalku wuxuu marra u buraa kulli ayuu marra u buraa marra juzi buu ku buraa kulli wuxuu u buraayay hadduu qofka uu gaaloobo lain ashrakta layaxbatanna camalu camalku wuu baaba'aya qofka hadduu gaaloobo oo shirka ku dhaco isagoo dhan min awali ila akhiri usraacaya midka jusigana waxaa weeyaan xaalad markaa camal mucayanood ku jirtay inaa riyaa iyo sumco ay kaa gasho camalka asagaah baaba'aya kaa markaa asagaa ee wixii hore la ma baaba'ayo mar walba cabsi waa inaad ku jirto iska ilaaliso xadaثna abu bakr bn abi shayba qala xadaثna xasan bn musa qala xadaثna xamaad bn salamta can haabit اlbunani can anas bn maliki anahu qaal lama nazlat markay soo degtay hadihi اlaayatu aayadan ya ayuha aladiina aamanuu la tarfacuu aswaatakum fawqa sawti الnabiy wla tjaruu lahu bاlqowli kajahri bacdikum libacdi an taxbada amalukum acmaalukum wa antum laa tashcuruun acmaashiina sayna u burin idinka oon idinka oon waxba ogeyn laa tarfacu aswaatakum taas sawdka nabiga kor loogu qaado isagoo fadhiya meel uu fadhiya kor loo qaado camalkaa ku bura camalkaa ku bura isjira baa la yidhi aayadda markay soo degtay jalasa waxaa fadhiistay thaabit ibnu qays fii beyti gurigiisuu fadhiistay thaabit ibnu qays ibnu shimaas alkhasriji alkhasraji ansaari buu ahaa radia allahu canhu ardaa shahida almashaahid kullahaa bacda beder dagaalkii beder kadib beder kamuun qaybgelina intii ka dambaysay intii o dhan nabigu wala socday alayh isalaatu wasalaam waxay walaalo yihiin xagga hooyada saxaabigii shaacirka ahaa cabdullahi binu rawaaxa cabdullahi binu rawaxa iyo camra binti rawaaxo oo nucmaan binu bashiir dhashay iyo isku hooyo wey saxaabigaas waxaa la dhahaa khatiib lansaar nin wuxuu ahaa khatiiba faseexo badan mufawah ah xataa nabiga calayh salaam mararka qaar oo wufuudda u imaadaan markuu xoogo muqadimo nabiga ku hadla wuxuu dhihi jiray thaabit ibnu qays baa inaga tegey isagaa khudbada sii wadi jiray markay aayaddaa soo degtay jalasa thaabit wuxuu iska fadhiistay binu qaysi fi beyti gurigiisii ayuu fadhiistay waa ninkii masalatu masalada la dhaho masalat alkhulci haweenkiisi ay ka maageen oo ka istaageen deena khulaxa asaga ugu horreeyey gabadh la yidhahda jamiila binti cabdillaahi bnu ubay bnu salol oo wiil maxamed la yihahdo u dhashay waa kay khulax ku kala tageen wa qaala wuxuu yidhi markuu guriga fadhiistay ana anigu min ahli naar naarkan ka mid ahay buu yidhi waxtabasa can nabiyi nabiga calayh salaam inuu u imaaduu ka xabismay oo gurigiisu isku xabisay fasa'ala nabiyu sala allahu alay wasalam baa wuxuu weydiiyey sacd binu mucaad nabigaa sacd binu mucaad weydiiyey oo deris ay ahaayeen fa qaala wuxuu ku yidhi yaa abaa camar sacadow maa shaanu haabit haabit maxaa ku dhacay ashtakaa ma xanuunsaday ma jiran yahay ma arkin maalmahane kaasuu nabiga sala allah alay wasalam leehay marka qof inaad tira heelawey ma arkine iyo ma aha haddii yahdis tahayna bini aadamka dhibaato malaha in la yahdiyo ee xoolaha kale laga hadlaya la diidan yahay xoolaha la diidan yahay ashtakaa ma xanuunsaday qaala sacad baa wuxuu yidhi inahu asagu la jaarii dariskaygii weeye wamaa calimtu mana ogin lahu asaga bishakwa xanuun kuma ogeen nabi allow anaasa soo ogaan qaala wuxuu yidhi faataahu sacad baa u yimid gurigiisi fadakara lahu wuxuu u sheegay thaabitoo guri dhex fadhiya oo foorara ayuu u sheegay qowla rasuuli illahi hadalkii nabiga calayh salaam wa nabigu waa ku tabay oo ku sheegayay maxaa kugu dhacay faqaala haabit wuxuu yidhi unsilad waxaa la soo deji haadihi alaayatu aayaddan walaqad calimtum waxaadna ogtihiin annii anigu min arfacikum kuwa kor yeelid badan baan ahaa sawtan sawtka calaa rasuulillah nabiga calayhi salaam korkiisa anaa ugu soo dheeraa oo khudbooyin buu nabigoo taagan yaan hadli jiray faana anigu marka min ahli naar ayaan ka mid ahay camalkaygii baa buray manahakasakawada an tacbad acmaalukum diiwaankum laa tashcuruun fadakara dalika sacdun sacad baa intuu soo noqday u sheegay linabiy nabiga calayh salaam wuxuu yidhi ninkii haabit ahaa waa fadhiyaa guriguu fadhiyaa halkaasuu murugsan yahay ehlunaar baan ahay buuna leeyahay faqaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi bal graabkii bal huwa min ahli ljanna ehluljanna wey ehlunaar ma ahee waa ehluljanna bishaaro cadiima ayuu meesha ka helay radia allahu canhu wa ardaah sawdka uu kor yeelayana idan buu haystay iska hadal ma aheen nabiga calayh salaam baaba ku farxi jiray hadalkiisa waxadaanaa khaad ibnu nusayd qaala xadaana jacfar bnu sulaymaan qaala xadaana haabit can anas bni malikin qaal kaana haabit bnu qays bnu shimaas wuxuu ahaa khadiiba alansaar ansaar khadiibkoodii buu ahaayo markii ay noqoto ansaar inay hadlaan oo nabiga la hadlaan isagaa la dhihi jiray nabiga u jawaaba la hadal markii madiine uu nabiga soo galay calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi waxaan kugu ilaalinaynaa nabi allow naftaanada iyo carruurtaanada waxaan ku mancinayno oon ku difaacayna kugu difaacaynaa famaa lana annaga maxaan helaynaa markaasuu wuxuu yidhi aljanna nabiga calayh radinaa bihaadi raadli baan ku nahay jannadii falama naزlat hadi اlaaya binaxwi xadiidi xamaad walaysa fi xadiidihi dikru sacd bn mucaad waxadaanii axmed bnu saciid bnu skr daarami qala xadaana xabaan can sulayman bn mugiira can haabit bn haabit bn aslamin can anas bni malikin qaala wuxuu yihi lama naزlat markay soo degtay laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti الnabiy nabiga sawdkiisa sawdkiina ka koraysiinina walam yadkur sacd bn mucaad fi xadiidihi ma sheegi fi xadiidihi sacadku muuna sheegin sacad baa la diray iyo ila akhirihi وxadaثna hurayn بن cabd لlah clى alasdi qala xadaثna muctamir ibn sulayman muctamir ibnu sulayman ibnu darkhan qaala samictu abi aabbahay baan maqlay oo yadkuru can haabit ka warramaya can anas kasii warinaya qaala anas wuxuu yihi lama naزlat hadi اlaaya markay soo waqtaas alxadiid xadiidkii buu ka sheekeeyey walam yadkurma sheegen sacd bn mucaad wazaada fakunaa naraahu faka wuxuu ziyaadiyey mutaabacada ninka wata fakunaa naraah buu leeyahay saxaabigu waxaan arki jiray ninka la yidhahdo thaabit بن qays yamshii fa kunnaa naraah yamshii asagoo socda bayna adhurinaa dhexdaannada rajulun inuu yahay nin min ahli janna ahljannaha ka mid a ah. fa kunnaa naraah waxaan arki u arki jiray yamshii asagoo socda rajulun huwa rajulu nin inuu yahay min rajulan nusakda qaar rajulan bay qorayaan rajulan naraahu waxaan arki jiray rajulan inuu yahay min ahli janna ahlujannada kamid a ah. isagoona udhex jiro oo dhex soodaan dhihi jiray ninkan waa ahlujanna oo aan ku sheekaysan jiray baabun wuxuu ku saabsan yahay hal yu'aakhadu biacmaali ljaahiliya jaahiliyada acmaashoodii wixii islaamka ka horreeyey baa jaahiliya la dhahaaye wixii camal ahoy sameeyeen gaaladii islaamka ka hor oo wanaagsanaa markay soo islaamaan ma loo xisaabi mise waxba kama jiro hadday ku dhintaan gaalnimo loo xisaabi maayo habaan manfuuran wey ah, kasaraabin biqiicatin wey waa waxaan waxba ka jirin oo waxba loo qori mahayo laakiin hadday islaamaan camalkoodii hore ee islaamnimada ka hor ay la yimaadeen saalixa ma loo xisaabi a ah, waa loo xisaabi xadaana cثman bin abi shayba qaal xadaana jarir can mansuur can abi wail can cabdillahi bn mascuudin qaal qaala unaasun lirasuuli illah nabiga calayh salaam dad baa waxay ku dhaheen yaa rasuul allah an nu'aakhadu mananoo qaban bimaa wixii aan camilnaa samaynay fi jaahiliyada islaamka ka hor waxaan samayn jirnay mananoo qaban wixii saalixa waa lini qaban wixii xumaase alislaam yajubu maa qablow qaala nabiga alay salaam wuxuu yihi amaa man axsana qofkii wanaajiya minkum idinka inagamida fi lislaam islaamka gudihiisa qofkii wanaag la yimaada oo wanaajiya wax falaa yuukhadu loo qaban maayo bihaa wixii jaahiliyada uu la yimid islaamka ka hor oo xumaa loo qaban maayo looma qabanayo laakiin wixii camaloo wanaagsanaa waa loo xisaabi waa imaan doontahay waman asaaa qofkii xumaan sameeyese oo islaamnimadii uu sheeganayay uu muujistay gudihii weli gaalnimadii baa ka xiriirsan oo islaamnimo wanaagsan maba ahaba waman asaaa ukhida waxaa loo qaban bicamali camalkiisii filjaahiliyati uu sameeyey iyo walislaami wuxuu sameeyey labadaba waa loo xisaabi oo xumaana maxaa yeelay jaahiliyada wuxuu sameeyey xumaan iyo shirkiga gaalnimo dembi ahaa islaamnimadan daahirka muu ka islaamay weli ma islaamin wixii markaa ka dambeeyana waa loo sii aruurin waa laiskugu geenaya marka xadaana mxamed bn cabdillaahi bn numayr qala xadaana abi wwakiic xaw xadaana abu bakr abi shayba walafdu lah qala wakiic bn jaraax can acma sulaymaan can abi wail shaqiiq bn slma can cabdillahi bn mascuud alhudali abu cabdiraxmaan alkufi almadani uma alkufiy qaala wuxuu yihi qulnaa ya rasuul allah waxaa min rasuul allow anuakhadu bima camilna fi ljaahiliya jaahiliyada waxaan samayn jirnay islaamka ka hor mananoo qabani qaala nabigu wuxuu yidhi man axsana qofkii wanaag sameeya fi lislaami oo islaamnimadiisa ay fiicnaato hagaag ku hagaaga lam yu'aakhad loo qaban mahayo bimaa camila wuxuu sameeyey fi ljaahiliyati jaahiliyadii wuxuu sameeye loo qaban mahayo oo alislaamu yahdimu maa qablah islaamkaa baabiinaya waman asaa ninkii xumaan sameeya fi lislaam oon ixsaan iyo wanaagba islaamnimadii la imaana xumaan buu hoosta ka wataa ukhira waxaa loo qaban bilawali wixii hore iyo walaakhiri wax dambaba waa loo qabanaya qaala xadaana min jaabir xaarisi tamimi qaala akhbarana cali bnu muslim can alacmash sulayman bihadisa midla baabu kowni lislaami islaamku inuu yahdimuu baabi'inayo maa qabla wixii ka horreeyey wakada alhijra hijraduna waa sida walxaju xajkuna wixii xumaana hore u baabi'inaya xadaanaa maxamed bn muhana alcanazi wa abu macan alraqaashi wa isxaaq abu macankaas zayd ibnu yaziid baa la dhaha zayd ibnu yaziid alraqaashi wa isxaaq ibnu mansuurin kulum dhammaantood عن abi caasim walafdu ibni muhana xadaana daxaaq can abi caasimin qaala akhbarana xaywa bnu shurayxin qaala xadaana yaziid bn abi xabiibin can ibni shumaasa ibnu shumasa almihri wasmahu cabdiramaan cabdiraxmaan bnu shumasa qaala xadarnaa camar ibn caas waxaan xaadiray camar ibn caas saxaabigii la dhihi jiray asahmi wa huwa isaga oo fii siyaaqati lmowt ay fii sakaraati lmowt sakaraatulmowt asagoo ku sugan oo warfaadaya ayaan xaadiray oon kor fadhiisanay fa bakaa waa ooyey saxaabigii jaliilkaha camar ibnu caas dawiilan in badan buu ooyey markaasuu waxa wala wejigiisii ila ljidaali xagga jidaalka u jeedsado dadkiibubu ka jeedsaday fajacala ibnuhu wiilkiisii isaguna saxaabiga ahay cabdullaahi ibnu camar ahaa yaa wuxuu gudagelay yaquulu inuu leeyahay yaa abataa aabbow amaa basharaka rasuulullah soo rasuulka ilaahay kuuma bashaaraynin sala allah alay slam bikadaasoo kuuma bishaaraynin dembigaadii in la dhaafay saxaabi jaliil aad tahay amaa basharaka rasuulullah miyuuna kugu bishaaraynin bikadaa miyuuna kugu bishaaraynin waxbuu sheegay qaala wuxuu yidhi fa markaasuu soo jeedsada wejigiisii soo qaabiliyey markuu la hadlay wiilkiisii oo rajadii u muujiyey oo inuu saxaabi jaliila yahay saxaabigii nabiga calayh salaam saxaabadiisii loo bishaareeyey yuu soo jeedsaday sababu sababta ka hoysiisau marka sheegay fa qaala wuxuu yidhi ina afdala maa shayga ugu fadli badan oo nucidu aan xisaabanayno shahaadatu an laa ilaaha ila allah wey wa ana muxamadan rasuulullah iimaanka wax ka weyn oon xisaabanayno horta ma jirto afdal acmaal aliimaanu billahi wey kelimada tawxiidka horta waxa u weyn aan xisaabanayno keedsanayno waa kelimadaas inii anigu qad kuntu waxaan ahaa calaa aطbaaqin alaa saddex marxalaan soo maray buu yidhi adbaaq macnaahu almaraaxil halaaa latarkabuna abaqan can dabaq oo kale intaasoo maralaa saddex marxalaa soo maray noloshaydii isagoo macnaha siiradiisuu ka sheekanaya laqad ra'aytunii waxaan is arkay oon is ogaha oo isgaran buu yidhi wamaa axadun wuxuu qof uuna jirin ashadda ka daran buqdan caro lirasuulillahi loo caroodo calayhi salaam minii aniga qof iga neceb rasuulka waqti uuna jirin baa soo martay buu yidhi oo nabiga aan necbaa walaa axaba qof iga jecella uusan jirin ilaya aniga an akuuna inaan ahaado qad istamkantu inaan makansadoon gacanta ku dhigo minhu rasuulka oo faqataltuu aan dilo in badan baan weliba aan tamaniyey inaan gacanta intaan ku dhigo aan dilo naceebkaan u qabay falow mutu haddii aan dhinto calaa tilka alxaal haddaan xaaladaa iyadaa ku dhiman lahaa lakuntu waxaan ahaan lahaa xatman min ahli naar ehlunaar baan ahaan lahaa gaal dhintaan noqon lahaayoo ehlunaar baan noqon lahaa buu baa ka badbaadiyey waa islaamay falamaa jacala allahu markuu ilaah yeelay alislaama islaamkii fii qalbii qalbigayga nuurun iimaan ilahay uu ku tuuray ataytu nabiya nabiga alay salaam baan u imaaday faqultu waxaan ku idhi ubsud yamiinak nabi allow gacantaada midigtaa fidi falow ubaayicika waxaan kula heshiini mubaayacadii a la geli jirta aan kula gelayaaye fabasada yamiina gacantii buu nabiga soo taagay calayh salaam qaala wuxuu yidhi faqabadtu yadii aan soo taagay maan laabtoon ceshaday qaala rasuulka wuxuu yidhi maa laka yaa camar camar maxaa dhacay ood gacanta iga laabatay qaala nabiga qaala wuxuu yidhi camar bnu caas qultu waxaanani aradtu waxaan doonayaa an ashtarida inaan shardisto ashtaridu cala allah ah ilaahay baan shardi la gelayaa oo waxbaan shardisani intaan baycada aan la imaanin iyo heshiiskii qaala nabigu wuxuu yidhi tashtaridu bimaada maxaad shardisan rabtaa qultu waxaan idhi an yakfira lii inuu ilaah ii dhaafo an yukfara in laii dhaafo lii aniga dembigaygii intaas aan gaalnimo iyo dembi kusoo jiray in lai dhaafo shardigaasaan baycada ku geli qaala wuxuu yidhi amaa calimta soo ma ogid camarow ana alislaama islaamka yahdibu inuu dumiyo baabi'iyo maa kaana qabla wixii ka horreeyey qofka maanta soo islaamo tawxiid ka qaataa lixdan sano hadduu gaal ahaa wuxuu noqonayaa safxadiisii mid cad bay noqon waxba aan ku qorayn waa baaba'aysa maalinta hadduu dhinto salaada u horaysa uu tukada u dhintana horuu janno ka geli camila qaliilan wa ujira kaiira waa kii dhihi nabiga alayh salaam in yarna waa la yimid camal in badanna waa waa eh, ajir badanna waa helay ninkii saxaabiga ahaye isla maalintiiba shahiiday wa ana alhijrata soomeegid hijradu tahdimu inay baabi'iso maa kaana qablaha wixii ka horreeyey wa ana alxaja xajkuna yahdimu inuu baabi'iyo maa kaana qablah wixii dembi ah ka horreeyey oo qofka xaajiga xajkiisa mabruurka ilahay oga dhigay dembigiisa oo dhan wuxuu ka noqon sidii maalintii hooyadii dhashay oo kale wamaa kaana axadun qof ma jirin halka taasna way soo martay waa marxalada labaadeen soo maray buu yidhi marxalada labaadeen soo maray islaamnimadaas fiican qiimaha badan in dembigayga la dhaafayna laigu bishaareeyey way soo martay buu yidhi wamaa kaana axadun qof ma jirin axaba ilaya aan ka jeclaa min rasuulillah nabiga calayhi salaam markii dambe walaa ajalla qof iga weyneyn badan fii caynii indhahayga minhu rasuulka oo indhahayga markii la dhaho qof ay nabiga ka weyneyn badan yihiin ama iga weyneyn badan iga ixtiraam badan nabiga alay slam ma jirin wamaa kuntu mana ahayn utiiqu kii kara an amlaa inaan buuxiyo caynaya labadooda indhood minhu nabiga calayh salam inaan ka buuxsado ijlaalan weyneyn lahu nabiga aan weyneynayo inaan toos nabiga u fiiriyo indhaha ka buuxsado ima suuroobeynin buu leeyahy oo heybada nabiga iyo cadamada nabiga iyo weyneynta iyo ixtiraamka iyo taqdiirkaan u hayo yaanan fiirinba kelin buu yidhi walow su-iltu haddii la weydiiye aminkan maanta ana sifaw inaan tilmaamo maa ana sifaw inaan tilmaamo tilmaamtii nabiga aan sheego maa adaqtu ma kara buu nabiga see weekaa iyo bal noo hadii la yiraha tilmaami karo ah, indhahaygaba kama buuxsanayn ibn xishood aan ka xishoon jiray iyo weyneyn iyo ixtiraam lianii lama kun ma ahayn amlow caynaya indhahayga mid ka buuxsan jiray minhu nabiga calayhi salaam walow mutu haddaan ku dhiman lahaa calaa tilka alxaal sidaa haddaan ku dhiman lahayo xaaladaas la rajawtu waxaan rajayn lahaa an akuuna min ahli ljanna in ahluljanaha ka mid noqdo xaaladii labaad wataas uma marxaladii saddexaad wuxuu leeyahy walliinaa waxaan tawalinay oon mas-uul ka noqonay xil qabanay ashyaa waxyaalo maa adri aanan war u haynin maa xaalii xaalkayga wuxuu noqon doono fiiha wilaayadaas mas-uuliyaad iyo xil baan qaaday oo xilligii cumar radi allahu canhu xilka waa kii uu diray shaam afartii madaxdaha ee saraakiisaha ee hogaamiyeyaashaha ee shaam hogaaminaha buu kamid ayuu kamid ahaa camar binu caas weliba dagaalkii muxuu ahaa falastiin ee baytulmaqdis lagu xoreynayay ayuu yuu hogaaminayey casqalaan iyo haza iyo asagaa gacanta ku dhigay markii ciidankiisa gacanta ku dhigay waktigii cumar baa ilan baytulmaqdis la gaaray xaggaa iyo masar markii la fiiriyana dee ninkii u horreeyey masar waali ka noqday buu ahaaye gacanta ku dhigay masar ee masjidka ayaa ilaa yawmina haada masjid camar bin caas baa la dhaa masaajidkiis halkaa ka asaasay marka meelaha madax ka noqday oo mas-uuliyadda iyo xilkuna wax dhib badan xaalkay wuxuu noqon doonaa xilkii aan qaaday wax maga soo gaaray wax ma maaratay dhib waxaasaan ka hobaharsanahay buuri faidaa ana mutu ee markaan dhinto waxay iga oohin middaa weeyaan faidaa ana mitu markaan dhinto falaa tasxabni yaynay raacin naayixatun islaan ooyeysa naag dhawaaqi oo haweeyeysanaysa yaynay soo raacin maxaa yeelay waa dacwa aljaahiliya walaa naarun dabna yaan laysoo raacinin oo qabrigaygi iyo meesha lagu xabaalayo dab yaan lagula keeninba waa tafaa'ul xun naartu waa naar janna iyo khayr iyo raxmad iyo wanaag baa loo rajanaya marka dab in meesha la keeno waa tafaa'ul iyo saasshi xun weeyaan shuumi wey iyo baasaysi fa idaa markaad i aastaanna oo i xabaalaysaan fa shuba calaya turaaba carrada shabnan shubitaan carrada markii la rogaayo dhiilkitii la geliyo la rogaayo carradaa si yar in yar in yara ha loo daadiyo yaa lagu dhufanin lixudkii oo lagu jebinin uma aqiimuu waxaad nagaataan xawla qabrihi qabriga gaararkiisa qadra maa tunxar in laga gowraco jazuuru neef geela wa yuqsamu laga qaybiyo laxmuha hilibkeeda neef geela intii la gowraco la qaybiyo intaa hayga dhaqaaqina qabriga kor tuuraada xataa astaniisa ilaa aan ka weheshado bikum idinka markaaba nafta lagu soo celin w dadka ay tuuran yihiin ayna weheshada su-aalaha la weydiinayo aan inaga weheshadee wa andura ilaa aan ka fiiriyo maada uraajicu bihi waxaan oogu jawaabo rusula rabbi rabbigay rusushiisa rusul waa rasuulayn laba malag way munkar iyo nakiir acwaan ina la socdaan baa laga yaabaa oo saa lagu jamciyey marka malaa'igtaa suaalaha aalaha ay weydiinaysay munkar iyo nakiir jawaabta aan siin doonana aan fiiriyo idinkana ayna weheshadayn hayga tegina bu hayga tegina waa saxaabi jaliil waxsaa u cabsanaya oo u baqaaya in cadaab iyo naar iyo su-aal eh, maarata qabri iyo waxaa ka cabsanaya innaga xaalkeena muxuu noqon doonaa ilahay khaatmada noo suubiyo qala xadathani moxamed bnu xaatim bnu maymun waibrahim bnu dinar walafdu librahim qala xadathana xajaaj huwa bnu maxamed almasisi can ibni jurayjin cabdilmaliki qala akhbaranii yacla bnu muslim anahu samica saciid bnu jubayrin yuxadiu can ibni cabaasi ana naasan dad min ahli shirki gaaladii ka mid a qataluu waxbay dileen intay gaalnimada ku jireen bay dad laayeen fa akaruu weliba dilkii bay badiyeen wazanuu way zinaysteenoo fa akaruu zinadii bay badiyeen uma kadib bay inay islaamaan damxeen atoo waxay u yimaadeen maxameda nabi maxamed sala allahu aleyh wasalam faqaaluu waxay dhaheen ina aladii taquul qur-aankan iyo waxyigan iyo waxaan aad sheegi wa tadcuu aad ogu yeeraysa dadka laxasoon wax fiican wey wax fiican baad sheegaysaa walow tukbirnaa haddaad noo sheegtasi annaa anagu limaa camilnaa waxaan samaynay oo dil iyo zine iyo xumaana kafaara dembi dhaaf iyo wax noogu kafaara guda haddaad noo sheegto waa fiicanta waxaad ku hadlayso waana islaamaynaa bay dheen waan islaamaynaa fanazla waxaa soo degtay qowluhu tacala waladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhara walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yaznuun waman yafcalu dalika yalqa afaama dadka cibaaduraxmaanka ee wanaagsana ilahay uu jecel yahay waxaa kamid ah oo sifaadkooda kamid a ah, waa dad muwaxidiinah oo alla keligii caabuda nafna ma dilaan mana zinaystaan intaa qofkii la imaado dambi weyn buu la kulmi cadaabkana waa loo laalaabaya maalinta qiyaamo maxaa la yihi marka ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan fa ulaaika yubadilu llahu sayi'aatihim xasanaat dadka mu'miniinta laakiin soo islaamay idinka haddaa soo islaamtaan oo kale gaaladii baa marka nabiga hortaagan aayadahana lagu dul akriyey had qofkii soo iimaan la imaado oo camal saalixa la yimaado sayi hadduu dil ahaa iyo hadduu zina ahaa xasanaad baa lagu bedeli taa qabsada tan labaad fanazla waxaa soo degtay oo kale yaa cibaadiya aladiina asrafuu addoomahayga xadgudbay calaa anfusi naftooda bishirki waalkufri waalmacaasi laa taqnaduu min raxmat illah naxariista ilahay ka quusanina haddaad iimaan la imaataan gaaladii soo islaamaan kuwii macaasida iyo dunuubta la yimidna toobad ay la imaadaan ilaahay waa dhaafayaa dunuubta dhammaanteede ha quusanina buu ilahay yidhi subxaana wa tacaala aayadaha waxay ka mid tahay rajada ee nagu keenaya ee qofka uu rajo badan u qaadayo in dembi kasta ood gashaba ilaahay raxmaddiisa ay ka waasacsan tahay toobadkeen iyo istikfaar iyo alla noqod haddii la helo ilaahay subxaanah wa tacaala dunuubta uu dhaafi wallahu aclam billahi towfiq sala allah wasalam alam